markuu soo gala marka u horrayso wa calaa ayi shiqayhi haahi aan ku noqdo baabun kayfa yatuufu siduu u tawaafaya awala maa yaqdamu markuu soo gala qofka xaajiga ah iyo qofka soo xirtay nusuga markuu soo gala siduu u tawaafayaa wa calaa ayi shiqayhi labadiisa dhinac kiiseeba ya'khudu uu waxa weeyaan qaadanayaa amaba uu xijinayaa ida stalama alxajar wa calaa ayi shiqayhi labadiisa dhinac kiiseeba ya'khudu uu qaadayaa ida stalama alxajar markuu xajar aswadka uu waxaa weeyaan salaami ama xajarul aswadka markuu waxaa weeyaan dhunkani dhankeed ku beegayaa weeyaan ama ku beegmayaa xadid laba kun sagaal boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasa al akhbarana cabdilcala ibnu waasil ibn cabdilcala alasadi alkuufi waahiqa qaala xadaanaa yaxya ibnu aadam waahiqatun xaafid can sufyaan athawri can jacfar ibni muxamed ibni cali ibn xusein ibni cali bn abi aalib saduuqun faqiihun imaam can abihi abihiis oo ah muxamed ibnu cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib kan hore waxaa weeyaan jacfar saadiq weeyaan kan dambana waa abihiis waثiqة faadil can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuuhi jaabir lamaa goortii qadima rasuula nabiga lou soo galay makata magaalada maka dakhala masjida masjidkii ayuu soo galay markuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam maka yimid masjidkii ayuu soo galay fastalama alxajar dhagaxii ayuu salaamay amaba taabtay kow xajaruasadka weeyaan uma kadib irmadaa wuu socday calaa yamiinihi midigtiisa u socday hhy dhanka midigta ayuu dhaqaaqay markii aad waxaa weeyaan xajarkii saas u taabtay ama dhunkaday midiguu u socday bidaxuma noqonin ee midig ayuu u socday sidaa weeyaan faramala markaasuu rucleeyey arbaa alaaan saddex jeer ramliga waxaa weeyaan alisraac fi lkhuta waa tallaabada in la boobsiiyo orodna aan ahayn tallaabada in la boobsiiyo orodna aad ku jirin kow faramala wuu rucleeyey amaba wuu u yara saankuuray alaaan saddex jeer wa masha arbacan aar afar jeerna wuu socday oo tawaafkii todoba maadaamuu ahay saddexna yara xoogaho rucleyn baa ku jirtay afarna socod cadi ayuu ahaa uma intaa kadib atal maqaama maqaama ibraahim ayuu yimid fa wuxuu yidhi kadib nabigeena ala sl slam wاtakhiduu min maqaami ibraahiima musala wاtakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim maqaamkiisa musalan meelaad ku tukataan ka yeesha ayaddaas ayuu akhriyey oo fasallaa kadibna wuxuu tukaday rakcatayn laba rakac ayuu tukaday walmaqaamu maqaamkana baynahu isaga iyo wa bayna albeytka ayuu udhexeeyaa kacbadii iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa udhexeeyey maqaamu ibraahim uma kadibna ata albeyta kacbadii ayuu yimid bacda rakcatayni labada rakca kadib ayuu beytki yimid o uma intaa kadib ata beyta kacbada ayuu yimid bacda rakcatayni labada rakca kadib fastalama alxajar xajarkii ayuu dhunkaday uu taabtay uma kharaja ila safa safa ayuu kadib nabigeena u baxay sala allahu calayhi waali slam xajarka marka laba jeer haddiiba ay kuu suuragelaysa markaad dawaafka bilaabaysana inaad dhunkato oo taabato markii aad dawaafka dhammaysana inaad dhunkato oo taabato waa xasan waa nabigeena wuxuu samey sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabun kam yascaa int ya sheekhi aayadda meesha lagu tukanahaa labada ragcadoodtaa halkaasay tilmaamaysaa nacam baabun kam yascى intuu ordi ama intuu ruclayni hahay sacyiga marka waxa weya taqriiban waa ruclayntu wax kale maahan xadidka laba kun sagaal boqol iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimam النسائي عليه رحمة الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وثقة سني مأمون قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري ويان عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانوا waxaa yarmalu ama yarmulu mid socodka yara saankuur ku socda oo socodka xoojiyo yara orod xigeenka ah aلثaلaaثa saddexda hore wayمشhi الأربع afarta dambana wuu socon jiray wayزcmu wuxuu sheegi jiray أna rasul rasulk sl slm kaan inuu had yafcalu dalika arrinkaa mid sameeyo ficilkan ad cbdullahi bin cumar samayna marka waa ficilka nabigeena ayuu dhihi jiray saan nabigeena samayn jiray sal slam saasuu dhihi jiray sacyiga marka waa ruclayntaas baabun kam yemshi intuu soconi caadi u soconi saddex marka ayaa la ruclayni oo israac ama sacyi uu ku tilmaamay orod xigeen saddexna afarna caadi ayaa loo soconi xadidka laba kun sagaal boqol iyo ko iyo waa xadis saxiixa qala imam nas abarna qutayb bn saciid qala xaddatna yacquub ibn cabdiraxmaan الzuhri almadani wa can muusa ibn cuqba alasadi wa faqihu imaamu fi lmagaazi can naafic ibni cumar ana rasul rasulka sal slm kaana rasulkan wuxuu aha idaa aafa markuu awaa iaji xajka wacumrati awala maa yaqdamu markuu soo garo marka u horraysa fainahu isaga iscaa wuu ordi jiray ama wuu ruclan jiray alaaa awaafin saddex awaaf wayimshi arbacan afarna waxaa weeyaan wuu socon jiray maxalushahidka marka wa yimshi arbacan uma kadib yusalli wuxuu tukan jiray saajitayn laba ragcadood ayuu tukan jiray uma kadib yatuufu wuxuu dhawaafi jiray bisafa ama bayna asafa walmarwa ayuu dhawaafi jiray nabigeena sal slm hadyiga marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd markii cumro uu yimaado ama wawaaf lquduumka marka u horeyso imaana dawaafkaas marka markay cumro tahay waa dawaaf alcumra markii ay xaj tahayna ama xajkaas ha noqdo xajkii ifraadka ahaa ama ha noqdo kii qiraanka isku dhex jiray markaas waxaa weeyaan waa dawaaf alquduum kan markaa ruclaynta lah kan ruclaynta lah waxaa weeyaan waa midka eh, ama cumrada ah amaba ah dawaaf alquduum laakiin midkan kale waxaa weeyaan caadiga ah dawaafulifaado oo kale isaga waa socod caadi ah sidaa weeyaan waa yahay baab اlkhabab alkhababu fi اhalaaثi min asabc alkhababu socodka oo la boobsiiyo oo weliba rucleyn ku dhow fi halaaثati saddexda dawaaf oo min asabci toddobada dawaaf ka mid ah wuxuu ku soo rariyu baabkan u baab yahay kii hore iyo kii hore muu la tooyay kam yasca ayuu la too yahay xadidka laba kun sagaal boqol iyo laba-iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alي amat akhbarana axmed ibnu camr alqurashi اlumawi waa iqa wa sulayman ibn dawuud اlmahri waa iqa can ibn wahb cabdillahi ibn wahb waa iqa iqatun waxaa weeyaan faadil faqiih qaala akhbarana yunus ibn yaziid alayli can ibn shaab الzuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar can abihi cabdillahi bn cumar bn khطaab radi allahu tacala canhuma waraxima jamiic aruwaat qala wuxu yhi abdulahi bin cumar kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm xiina goortii yaqdamu makata maka markuu soo geli yastalimu wuxuu taaban jiray ama dhunkan jiray alrukna alaswad tiirka uu xajalasad ku jira oo weliba dhagaxa laftirkiisa ayuu dhunkan jiray awala maa yatuufu markuu dawaafa marka u horeyso yakubu waxaa weye awala maa yatuufu markuu dawaafa marka u horeysa yakubu wuxuu socodka boobsiin jiray almuqaaraba fi lkhuta weyaan alaaa awaafin saddex awaaf oo min asabci todobada ka mid ah afarta kalena cadi ayuu socon jiray baab ramal ruclayn ayuu baabkan u baabiy fi lxaj walcumrati cumra iyo xajka in la rucleeyay wixii kuso arorayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun sagaal boqol iyo intaasoo dhan wuxuu rabaa inuu mid walba sacyigii inuu in meesha orad uu ku jiro kuu sheego mashi inuu ku jiro inuu kuu sheego nusuusta inay khabab ku soo aroortay oo ramliga ay isku nooc yihiin uu kuu sheegi rabaa ramalkana in ayadna ay muxuu ahaa intaan dhan marka ramalka iyo khababka iyo sacyiga intaba oo loo isticmaala saddexda dawaafa u horeysa waa isleeyihiin waa isleeyihiin weyaan baab ramal fi اlxaji xajka oo la rucley walcumrat cumrada ayuu baabkan u baabiyay xadidka laba sagaal boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam nasai alay sl akhbarna moxamed iyo cabdiraxmaan moxamed ibn cabdillaah ibn cabdilxakam iyo wa cabdiraxmaan ibn cabdillaah ibn cabdilxakam waa laba nin walaale moxamed cabdiraxmaan ibna cabdilah ibn cabdilxakam labada waa iqatun iqa yani ka maxamedka waa iqa cabdiraxmankan waa iqa qaala waxay labada nin walaalaha ah xadaanaa shucayb ibnu leyth asacdi ayaa noo warramay waa iqa can abihi abis leyth ibnu sacdi waa imaam ahli misra can kahiir ibni farqad almadani waa iqa can naafic mowla cabdillahi bn cumar ana cabdillahi bn cumar ibn khadaab radi allahu tacala anhuma kan wuxuu cabdillahi bn cumar yahubu mid socodka isku dhoweeyo aad u boobsiiyo weliba orad xigeen fii awaafi awaafkiisa xiina goortii yaqdamu uu yimaado fii xajin xaj aw cumratin ama cumro alaaan saddex jeer yaqdamu ayaa la yidhi ifaado lama sheegin widaac lama sheegin alaatan saddex jeer ayuu waxaa weeyaan samayn jiray khabigaas ama khabaabka uu samayn jiray wayamshi arbacan afarna wuu socon jiray qaala wuxuu yidhi wa kaana rasuul qaaladas marka cbdullahi bin cumar baa iskala radi allahu tacala canhuma wa kaana rasul rasulka sal slm yafcalu dalika arrinkaas ayuu samayn jiray marka khababka iyo ramliga iyo waxaa weyaan israaca iyo mashi iyo waxaan kala jeedaa mxuu ahay sacyiga intaba waa isleeyihiin wey waa hal nooc hal nooc xadidka laba sagaal boqol iyo mhm, amaba baabka boqol iyo afar iyo kontonaad alramalu min alxijri ila alxijri in rucleey la rucleeyo laga soo bilaabo xijriga meeshuu ka bilaabana ilaa meeshuu ku dhammaana tiirkan marka markuu xajalaswadka mid halkan yahay tiirkan kale oo ku xiga tiirkan ku xigo iyo tiirka kale inta udhexaysa waa meesha xajir ismaaciil oo ku jiro inta ayada in la ordo oo orodka inta kale laiska daysto inay dhib lahayn ayaa idna ayuu baabkan u baab yahay xilligii cumrat alqada ayuu nabigeenna sameey sala allahu alayh wali wasalam marka xilligaas iyada oy kufaaru quraysh joogeen ayaa sidan oo imaan doonta ayaa arrinta iyada sameeyey xadii laba kun sagaal boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala aimam nasai akhbarna moxamed ibn slmt almuradi wa iqat tabt wاlxaariث ibn miskiin qira'at calيh waan asmع can ibn اqasim cbdiرaحman qasim cutaqi wa iqa qaala xadaثanii malik imaam imaam ahli imaam waxaa weeyaan daar اlhijra can jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi طaalib weeyaan waa saduuqun faqiihun imaam can abihi abihiis oo ah moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi طaalib wa iqaة faadil can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu jabir bn cabdillahi ra-ytu waxaan ark rasullahi anka sal slm ramala isagoo rucliyey min alxijri xijri ismaaciil ila alxijri xijrika laga gaaro yacni waxaa laba suuragala in xijriga un lagu ekaaday geeskiisa ilaa geeskiisa waxaa suuragala in xijriga laga bilaabay ramalki iyo orodki oo lala soo wareego xijri kalena labada waa suuragal lakiin kii hore ayaa adhar ah sida noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacaala nusuus kale waaya alaaata awaafin saddex dwaaf iyo sidaa sameeyey baabu lcilati cilada iyo baabkan u baabiya in la caddeeyo allatii ciladaaso min ajliha darteed saca nebiyu nabigan uu orday bilbeyti kacbada maxaa loo ordi caadi maa laskaga socda afartan kaleba caadiya loo soconaya saddexdan maxaa loo ordi asal ahaanna in la ordo maxaa keenay cilada ay kuso orortay ama asbaabuluruudki maxay ahayd xadidka laba kun sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasa abarna moxamed ibn sulaymaan alasadi waaiqa can xamaad ibn zayd ibni dirham an ayub ibn tamiim asaktiyani an ibn jubayr saciid ibn jubayr ibn cabaasi radi allahu taala anhuma qal cbdillah bn cabaas lamaa goortii qadima nebiyu nabigeenna u yimid iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa makata ay yimaadeen qaala almushrikuuna mushrikiintu waxay yidhahdeen wahanathum waxaa aad u jilcisay oo tabar tirtay xuma yarib magaalada madiina ay yarib u aqooni jireen qolyahan imaan doona oo cumrada samayn doona waxaa aad u tabardirtay tabartirtay oo ka dhigtay dad aan tabar lahayn qandhadii iyo kaniicadii oo magaalada madiina ula jeedaan ilan markii aad nabigeena ka hajiray magaalada maka magaalada maka hawadeeda waa hawo cusub oo aad u qiimo badan oon la heli karin caafimaadkana aad u badan madiinana lawa leedahay hunuf ay leedahay xanuuno badan ayay leedahay wamaa ilaa dalik had la jooga caafimaad ahaan maka iyo madiina xagga maka ayaa ku caafimaad badan ilaa hadeer watigaa la joogo marka magaalada madiine marka kaniica xoog laha ka jiri jirtay kaniicadaas ayaa marka soo tabardirtay oo ayagoo tacbaana imaan doonaan hay walaqow waxay kala kulmeen minha magaalada yatrib sharan dhib badan ayay kala kulmeen saasay yidhahdeen marka dad tacbaan oo garba kaniica lahoo sakaraado calool weynoo sakaraadsan ayay rajaynaya inay meesha yimaadaan <laughs> waaya fa alaca allahu alweyne ayaa tusay ama ogeysiiyey nabiyahu nabigii sal ا slm alayhi الsalaatu wasalaam calaa dalika arrinkaas markay nimankaa sheegeen ayaa loo sheegay fa amara wuxuu faray nabigeen sal sl asxaaba asxaabtiisii an yarmuluu inay rucleeyaan wa an yamshuu inay socdaan maa bayna ruknayn labada rukni oo iyaga dhankan xagga xiga inta udhexaysa inay socdaan inta kalena ay rucleeyaan wa kaana almushrikuuna mushrikuintuna waxay ahaayeen oy joogeen min naaxiyati اlxijri xijr ismaaciil aggeed xaggiisa ayay fadhiyeen dhankaasa fadhiyeen marka dhankaas marka la mara in aad loo ordo markii lasoo wareego oo dhankan kale ayaga aan joogin la socdana tartiib laska waaa la <laughs> tusay dholatus military wa in xoog aan leen weli oon ordi karno ayaa loo sheegay o wa kaana mushrikuuna min naxiyat اlxijri faqaaluu waxay dhaheen haaulaai kuwaanaya ajladu ka xoog badan min kada wa kada <laughs> nimankaan <laughs> niman saalbaa dhaheen meeshii dee tartiib lagu mari jiray waay ku mareen mxuu ahay iyagoo ganmi ayay mareen marka waxay dhhen kuwan wa hebel iyo wa hebel ayaga ka awood badan laba kun sagaal boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas akhbarna qutay ibn saciid qala xadaثna xamad ibn zayd bn dirham can zubayr ibnu cadiy ibnu carabi ay u qoranta zubayr ibnu carabi ay u qoranta taqriiban ibnu carabi albasri laysa bihi ba's qaala sa'ala rajul nin baa wuxuu weydi ibna cumar cbdullahi bn cumar khaaab radi allahu taala can istilaami alxajari dhagaxa dhunkashadiisa iyo taabashadiisa ayuu weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi ra'aytu xaranka rasulah rasulka ayaa rag sal slm yastalimuhu isagoo taabani wayuqabiluhu dhunkani ayaan arkay fa qaala rajul wuxuu yidhi arayta ka waran in zuximtu caleyh haddii laigu ciriiriye oo ciriiri aan dareema ka waran aw qulibtu ama laiga adkaado calayhi oo meeshiiba aan far saari waayo qaala ibnu cumar wuxuu yidhi radi allahu canhuma ijcal waxaad yeeshaa ara'ayta kelimada ara'ayta bal ka waran bilyaman yaman ku tuur meelaha ayla imaanno xagga aadi warkaa iska joojiwa ra'aytu rasul la barak sal sl staliimi isagoo salaami oo taabani wa yuqabiluhu dhunkani saas ayuu yidhi radia allahu tacaala canhu wa ardaa ya ibn carabi sooma ninkaa lasoo hubiy taqriibka iyo kasoo fiiriye ya saas sooma ah, bal kasoo mxuu ah hataa eh, dakhiirat alcuqba kasoo fiiriya fariis ahay carabi ha ahay aada kuma guulaysan inaan soo hubiyo waan ka yara mashquulay ahay ibn carabigaasa laakiin sideeda muuqata ay tahay wallaahu aclam waa yahay cabdullahi bin cumar marka wuxuu ahaa sunnada uu nabigeena samey sal slm adayg kastoy qabta in la sameeya ayuu xooga saari jiray marka isaga marka wuxuu yidhi arayta arayta hayla imaan waxad yeelaysaa dhagaxa dhunka oona gacanta ku salaam baabu istilaami ruknayni labada tiir ama labada gees oo min kuli fii kulli awaafin awaaf la arkaba in la salaamo oo la taabto wixii ku soo rorayuu baabkan oo baabiya xajalaswadkii hadduu geeskan ku jiro kaba soo qaad geeskaan ku jira rukn yamaanin intuu ku yeelaa oo yaman labada wada xigtay oo koonfurta xaggeeda xigtay soo saa maahan marka kanna waa la salaami oo gacantaa lagu taabani gacantaasaa loogu taabani laakiin lama dhunkanayo isagan lama dhunkanayo gacantan lama dhun kara w lagu taabtan lama dhun kara xukunkiisa waa saas waa istilaam bas wabilahi tawfiiq lakin waxad arkaysa dad isku dili oo dhunkani oo ku rafaadsan oo madaxa ku garaaci ood la yaabaysa waa rukun yamaaniga aan dhagaxaad ku jirin rukun yamaani kale oo dhagaxa ku jirana xajir asadka isaga dhagaxi waa la taabani waxaa weeyaan gacanta lagu taabtayna waa la dhunkan karaa isagana waa la dhunkan karaa ulna waa lagu taaban karaa lakin usha lama dhunkanayo lakin gacanta hadii lagu taabto waa la dhunkani marka axkaamta ku jirta ya kan ishaare ma lahan midkaan ishaare ma lahan kanna waa la ishaari kan dhagaxa isku jiro waa la ishaari lakin kan ishaare ma lahan saas in la dhaha maaha marka wax badan ayaa meesha isku dhex yaacsanoo wax hadda tabar loo heli kara imaanana ma ahano dadka ya sheekh <laughs> waxaa weeyaan dadka imaana sheekh waxaa weeyaan waa dad jidbaysan un bas dad inta hadda hadalka uga adag aan dhihi karno waxaa waa waa dad jidbaysan naymabadan ha Hmm. waaya xadiidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartan miya todoba y afartan waa dhamayn todoba y afartan miya laba kun iyo sagaal boqol iyo todoba iyo afartan waa xadiid xasan saxiixa qaala alimaam nasaci akhbarna maxamed bn muthan alcanazi waa hiqatun xaafid qala xadana axmed saciid alqataan can ibn abi rawaad cabdilcaziz ibn abi rawaad wa saduuqun caabidun rubama wahim wa rumya bilirjaac can naafic can ibni cumar ana nabiya nabigana sal slam kana nabigana wuxuu yastalimu mid salaamo oo taabta arukna tiirka alyamaani ee midigta ah iyo walxajar iyo tiirka xajalasad uu ku jira labadaba wuu salaami jiray tiirka maaha wuxuu salaami jiray kan xajalasad eh, uu ku jira waa xajarka laftirkiisa yastalimu rukna alyamaani tiirkan yamaaniga ahna wuu salaami jiray wuu taaban jiray iyo walxajara xajarasadkana laftirkiisa ayuu taaban jiray tiirkiisa maahan fii kulli tawaafin tawaaf la arkaba waa marka xaaladda ay fududayd xadidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai tlaqban ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa wa muxamed ilmuthana canzi waa xaafid qaala waxay xadaana khaalid ibn xarit aljaymi qaala xadaana cubaydullah alcumari weeyaan waa iqatun can naafic can ibni cumar radia allahu tacala canhuma waraxima jamiica aruwaat ana rasuula rasulka sal slam kan rasulkan wuxuu ahaa laa yastalimu midaanan taabanin ila alxajara xajaruladka iyo warukna alyamaani iyo rukniga yamaaniga bas laakiin intaan kalena dadka taawa derbiyadaas wax ku soo arooray ma lahan iltizaamka weliba axaadiis kuso aroortayna qaarkood waxaa weeyaan intooda badan laga hadlay unbaa un jirta baabu masxu ruknayni labada rukn in la taabto alyamaaniyeyni ee yamaaniga loo yaqaana kan xajaruladka ku jiro iyo kan kale iyo baabkan baab xadii laba sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaa-i alay akbarna qutayb bn saciid qaala xadana leyt ibn sacd an minshab الzuhri can salim can abihi qala wuxu yhi salim waa cabdullahi bin cumare lam ara maan arkin rasulla rasulka a sal slm yamsaxu isagoo masaxi min albeyti beytka oo taabani ila ruqnayn laba tir alyamaniyeyn ee midigta ama yeman loo tiiriyey oo dhan koonfurta labada ku beega mooyaan baabu tarki istilaami aruqnayni alaaakharayni baabu tarki istilaami ruknayni labada tiir taabashadooda tegitaan alaakharayn ee kale oo yamaniyeynka aan ahayn shaamiyeyn waa ladhaha kuwa ayaga haddii kuwan yamaniyeyn la yidhahdo labadan kale shaamiyeyn waa lagu itlaaqa ayagana labadaas kale inaan la taabanin wuxuu ku soo rorayuu baabkan u baabiyay xadidka laba kun sagaal boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa nacam qala alimam nasai sl abarna moxamed ibn cala alhamdani iqatun xaafid qaala anba'ana ibnu idriis cabdullahi ibnu idriis wa iqatun faqihun caabid can cubaydillaahi alcumari weeyaan ibn cumar alcumari wa iqatun thabt ibnu jurayj bdml bn juraj wamali ibn anas ad hijra an maqburi wa saciid bn abi saciid kaysaan almaqburi wa iqatun taqayara qabla mowtii bialaa siniin can cubayd ibnu jurayj almadani wa iqa qala wuxu qultu waan ibn cumar ibn cumar waxaan ku idhi ra'aytuka waxaan ku arkay cabdullahi bn cumarow laa tastalimu inaadan taabanaynin min alarkaani tiirasha kacbada ay ku dhisan tahay iyo dhinacyaheeda ilaa haadayni ruknayni labadan tiirood alyamaaniyeyni yeman loo nisbeeyey qaala wuxuu lam ara ma arkan rasul sl sl yastalimu isagoo taabani ilaa haadayni ruknayni labadan tiirmo oyan mukhtasar waa ah xadiidka xadidka laba kun sagaal boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai alay abarna axmed ibnu camr alumwi waa iqa wاlxaariث ibn miskin qira'atan aleh waan asmac iqatun tabt hy ah, can ibni wahb cabdullahi ibn wahb weyan almisri can qala wuxu yidhi akhbaranii yunis ibn yaziid alayli can ibn shaabi zuhri can salim can abih qala wuxuu yidhi salim وحير سالم أبيه وعبد الله بن عمره لم يكن مهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم متابته من أركان البيت بيتك إي كعبة تيرشيدة ودنعيها إلا الركن الأسود tiirka uu xajalasad ku jiro mooyane iyo waladii ki yaliihi la xiriira min naxwi min naxwi duuri jumaxiyiin jumaxiyiin reer bani jumax ama jumaxiyiinta nimanka loo yaqaano jumay qolyaha iyaga daartooda xaggeed tiirka xigo oo marka iyada waxaa laga yaabaa dhanka rukni imaaniga hadda aad jiro inay qolyaha iyaga degnaayeen bani jumix ayaa laga yaabaa qolyahaas xaggooda tiirkaas ku jira iyo rukul imaanikan ku jira mooyne meel kale weligiis muxuu ahay nabigeena sala allahu alay waslem mid taabtama ahayn ayuu leh cbdillahi bin cumar ibn khataab radia allahu tacala canhuma xadiidka laba kun sagaal boqol iyo labaiy kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasaci axbarna cubayd llahi bn saciid asarqsi waatiqatun suniya mamuun qaala xadaana yaya bn said اqaطaan can cubaydاlahi ibn cumar acumari an naafic uh, ibn cumar can naafic qala wuxuu yihi naafic qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yihi radi allahu tacala canhu maa taraktu maanan ka tegin istilaama haadayni ruknayni labadan tiir inaan taabta mud ra'aytu rasullah rasulka al sal slm markaan ark laga soo bilaaba yastalimuha yastalimuhuma isagoo muxuu aha taabani alyamaaniya kan yamaaniga ah iyo alxajara iyo xajalaswadka fii shiddatin walaa rakhaa dhib ama barwaaqo aan ku jiro ama dhib ha i haayo weligay kamaana tegin ayuu leeyahy abdullahi bin cumar marka waxyaabaha uu samayn jiray ay ka mid tahay saxaabada kale in badan oo ka mid a ah inay samayn jirin baabu istilaami rukni yani ina sunnada ah, ficliga meelba aan looga tegin xataa meeshii nabigeena ala u kuhesiis kuhiisa qaadan jiray meesha uu bari uu bari jiray haakada marka aad buu kudayashada ugu dadaali jiray baabu istilaami rukn rukni rukn yamaaniga in lagu taabto oo lagu salaama bilmixjan ultakayda iyo usha la wata amaba usha qaroofanoo waxaa weeyaan madax ka qaroofan ama ha noqoto midaan caadiga usha ya xadiidan ka booda hey xadidka laba kun sagaal boqol iyo saddex iy kontonaad wa xadid صaxiixa qaala aimam nas abarna cimraan ibn muusa alqazaaz aleyثi wa saduq qaala xadaثna cabdulwaariث ibn saciid الtamimi wa hiqaة habt rumya bاlqadr qaala xadaثna ayub ibn tamimat sakhtiyani can naafic can ibni cumar qaala wuxuu yidhi maa taragtu kama aanan tegin istilaam alxajari xajarsad inaan mxuu ahay salaama fii rakhaa'in barwaaqa walaa shiddatin dhibaato mud ra'aytu markii aan ark laga soo bilaaba rasul rasulka sal slm yastalimuhu isagoo taabani baabu istilaami rukni rukniga in lagu taabto bilmuxjan ushaas af ka qoroofan oo waxaa weeyaan hankoolka amaba bakoorada amaba waxaa weeyaan takayga mid ay noqotaba usha in lagu taabto oo bedelkii aad gacanta usha ku taabatay wx kuso roryo baabkan u baab yahay xadidka laba kun sagaal boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaam nasacani akhbarna yunis ibn cabdilacla almuqri waa iqa wa sulaymaan ibni daawuud almahri waa iqa can ibni wahb qala wuxu yhi akhbarna yunis ibn yaziid alayli can ibn shaab zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutbata ibn mascuud weeyaan can cabdillaahi waa iqatun tabtun faqih can cabdillaahi ibni cabaas radi allahu tacala anuma qala cbdillahi bn cabaas ana rasul rasulka sal slam taaf wuxuu daafay fii xajati alwadaac xajka sagootinta calaa baciirin riti yastalimu uu salaamayey ama uu taabanaya arukna rukn yamaaniga iyo iyo waxaa weeyaan eh, xajalaswadkaan kala jeedaa bimixjan ul ayuu ku taabanaya nabigena sal slm ama ha qaroofnaato ama tan ultakika ha noqoto baablishaarati ishaaritaan la ishaaro oo gacanta iyo wax lagu fiiqa ila rukni rukniga wuxuu kuso hor baabkan baabiyay xadidka laba kun sagaal boqol iyo konton isharaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna bishr ibnu hilaal annumayri wa iqa qaala ambana cabdulwaari hadda ayaan soo marnay can khaalid ibn xarit alhujaymi can cikrima mawla cabdilaahi ibn cabaas can cabdilaahi ibn cabaas ibn cabdilmualib ibn amr nebi sl slm radia allahu tacala anu arda wa can abihi kadalika ana rasul sl slm kaan rasulkan wuxuu ah yatuuf mid tawaafa bilbeyti beytka iyo kacbada calaa raaxilati gaadiidkiisa faida intahaa ila arukni markuu xajalasad meesha ku jira gaarana ashaara ilayhi wuu ishaari jiray oo gacanta ayuu ku fiiqi jiray iyo wix la ah baabu qowluhu caza wajal qowlka baabu qowlihi caza wajal qowlka alla subxaana watacaala uu yidhi wuxuu ku so aroriy baabkan u baab yahay khuduu ziinatakum cinda kuli masjid khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna iyo dharkiinna cinda kuli masjidin meel kasta oo makaana sujuud ah iyo salaad kasta waxaa weyaan u qaata xadidka laba kun sagaal boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa abarna moxamed bashaar bundar qala xadaana mxamed ibn jacfar qundar qala xadaana shucb waa imaamkii can salma ibn kuhayl alxadrami wa iqatun shayac qaala samictu muslima albain muslim cumran albain wa iqa can saciid bn jubayr can ibn cabaasi radi allahu tacala canhuma qala cbdillah bn cabaas kaanat waxay ahayd almar'atu haweeneyda jaahiliga tatuufu mid dawaaf bilbeyti kacbada ku dawaafi jirtay wahiya walaal hiya idan curyaanatun ay qaawatay mur ay tahay haba yaraata ay wadanin taqul waxay dhihi jirtay alyowma maanta yabdu waxaa muuqan doona bacduhu qaarkii aw kulluhu ama dhammaantii wamaa badaa minhu wixii ka muuqda falaa uxiluhu in la daawdo ama la taabto ma banayna ay dhihi jirtay marka qaala wuxuu yidhi marka ninka la yidhahdo cabdullahi bn cabaas fanaزlat waxaa soo degtay yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ibna aadanow quruxdiinna iyo dharkiinna qaata makaana sujuuditaan kasta ama salaad kasta u qaata saas ayaa soo degtay weyaan waatii aan soo maraynayo jaahiliga waxyaabaha arrinka ku qasbay waxay ahayd nimankaas reer quraysheed oo waddanka joogay ayaa dadka gumaysi diineed ku haysteen mogta gumaysiga mid waa mid daleed mid waa mid muxuu aha askareed mid waa mid dhaqaala midna mid diineed waa diin ahaan markay u gumaysan jireen oo waxaa weeyaan xitaa meelaha qaar kaligood ayaa ka harayaan cibaadadadka qaar ay ka mid tahay carafa uma afidu min xayu afad naas ilaa uu rabbi ka yihah subxana wa tacaala oo markay musdalifo gaaraan halkaas ay kusugi jireen maka dhaaqa jirin annaga waxay dhihi jireen alxaram baan nahay marka xaram kama baxayn markaan cibaado u baxayn ummadaha kale marka waxay aadi jireen carafa iyagan halkaan ay joogi jireen ilahay marka amar ayuu ku siiyey uma afiduu min xayu afaada annaas saas ayuu rabbi amar ku bixi subxana wa tacaala tan kale waxaa weeyaan dhar aanan iyaga laga iibsanin ama iyaga ay lahayn laguma xajin karin haddana waxaa wey gumaysi dhaqaalowa daqaalay ka samaynaa soo ma jeed qof kastoo imaada marka waxad ku qasmayn inuu dharka iibsado ama ay ka cariyaysto oo fadli iyo tafadul ay u sameeyaan taasna iyadna waxaa gumaysi dhaqaalo iyo diinada isku jira qofki marka aan dhar iibsan karin oon ka iibsan karin ayaga ama dhar aan ka heli karin caariye ah wuxuu ku qasbanaan jiray in dharkiisi inuusan ku cibaadaysan karin waa alih marka gabadhii waa isqaawini ninkii uu isqaawinaya aanan tabar haynin waa marka gabadha waatan ay leedahay alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu wma badaa minhu falaa uxilhu xadidka laba kun sagaal boqol iyo abcan xadiidka imam muslim uu ku yeelaa xadidka laba kun sagaal boqol iyo todobiy kontonaad wa xadid saxiixa qaala imam nasamt abarna abu dawuud sulayman bn sayf alxaraani waa iqatun xaafid qala xadana yacquub ibn ibraahim azuhri yacquub ibn ibraahim ibn sacd azuhri waa iqatun faadil qala wuxu xadana abi aabihiisna waxaa weeyaan ibraahim ibnu sacd azuhri hy waa iqatun xuja tuklima fiihi bilaa qaadix waay qaala wuxuu yidhi yacquub xadaana abi abihi ayaa muxuu ahaa ayaa noo warramay ibraahim ibnu sacd ayaa noo warramay can saalix ibnu kaysaan waa iqatu tabtun faqiih ayuu ka warramay camni shaabi zuhri ana xumayd ibn cabdiraxmaan bn cawf oo iqa ah ahbara wuxuu u sheegay ana abaa hurayrat abu hurayra ahbara wuxuu sheegay ana abaa bakrin sidiiq bacaثahu inuu diray fi اlxajati xaj alatii xajkaasoo amarahu uu amiir ka dhigay calayha iyada rasul rasulk sal slm qabla xajat alwadaac xajka sagootinta kii ka horreeyey fii ra'tin koox ayuu raaciyey yuadinu fi nnaas dadki ay u sheegayaan maxaa loo sheegi alaa hooyaay laa yaxujanna yuusan soo xajanin bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun qof gaalla walaa yatuufu yuusan dawaafin bilbeyti beytka allana curyaanin qof qaawan taqdiime iyo hordhig ayaa loo samaynaya oo sideedaadki waa meeshii waa tii la qabtay sagaalaadka marka xajkii nabigeena sooma bixin alayh sla slam soo baxay abubakar calina gadaal ayuu ka soo raaciyey cali xataa abu hurera iyo ala socod sida noo doonta marka laba arrimood baraa baraatu min rasuuli aladiina caatu min afar bilood ayaa la siiyey oo la yidhi wixi ah, oo ballan ay noo dhexaysa afar bilood haystaan wixi ka dambeeya ballanta waa buraysaa kow tan labaadna qof gaal ah beytka soo xajin kara tan saddexaadna sidoo kale qof qaawana ma imaan kara si markuu nabigeena soo xajinaa sanadka dambe oo tobanaadka ah ay meeshio nadiifa oo asnaamta laga dahiray oo lagu cibaadaysan kara ay rag u yimaadaan oo loo cibaadaysto oo ariiqadii ilaa qiyaami saaca lagu xajin lahaana iyadoo mushrik iyo qof cariirna aad jirin iyo qof muxuu aha dhaqan xumi wata nabigeena looga dayda sala allahu calayhi waali wasalam sida ayaa loo sameeyey waay xadiis laba kun sagaal boqol iyo sideedii kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu abarna maxamed bashar bn mudar wa iqatun xaafid qaala xaddaana moxamed ibn jacfar aqundar wa cumaan ibni cumar alcabdi wa iqa qaala waxay yihahdeen labadaas nin maxamed ibn jacfar iyo cumaan ibni cumar waxay yihahdeen xadaanaa shucba can muiira muiira ibnu miqsim addabi iqat mutqin kaana yudalisu laa siyama can ibraahim ibn yaziid anakhaci can muarir muxarar ibn abi hurayra abi hureyre ayaa dhalay <laughs> subxaan allah wiil abi hureyre waa ka qabta marka can muxarar ibn abi hurayrata waa maqbuul can abihi abis abi hurayrata cbdiraman skr dawsi qala wuxu yhi abu hurayra ji'tu waxaan imid maa cali bn abi aalib ayaan la imid xiina goortii bacaahu uu u diray rasul rasulka sal slm ilaa ahli makata uu diray bibara'ata suuratu baraa uu soo dhiibay marka hore cumar abubakar ayaa lasoo diray kadibna suuratu baraa waxaa loo soo dhiibay oo ka dambeeyey cali bn abi aalib marka caligi waxaa la socday abu hurayra radia allahu tacala canhu wa ardaa qaala wuxuu yidhi maa kuntum tunaaduun maxaad ku dhawaaqayseen dhehayseen wiilkiis ayaa weydiinay abcan qaala wuxuuhi kunaa waxaan ahay nunaadi ku dhawaaqa waxaan dhihi jirnay innahu shaniya laa yadkhulu ljannata jannada alla ma gala ilaa nafsun naf oo muminatun mu'minad ah laa yadkhulu ma gasho aljannata jannada ama jannada ma laa yadkhulu ma gala aljannata jannada ilaa nafsun naf oo muminatun muminada ah mooyane walaa yatuufu yuusan tawaaf bilbeyti beytka alla curyaanu qof qaawan waman kaana qofka ahayd baynahu wa bayna rasul rasulka sl sm cahdun ciddii nabi maxamed calai sla slam ballan ee heshiis aad ka dhexay oo gaalada ahna fa ajaluhu ajashiisa iyo gebagabadiisa aw amaduhu meeshuu ku ilaani ilaa arbacata ashhurin wa afar bilood faidaa madat alarbacatu ashhur afarta bilood markay dhammaata fa ina allaha loweyne barii'un wuxuu bannaanka ka joogaa uu bari u ka yimi mushrikiina mushrikiinta waa rasul rasuulkiisana wuxuu bari ka yahy mushrikiinta weeyaan meeshaan walaa yaxuju yuusan xajinin bacda alcaami mushrikun qof mushrika fakuntu waxaana unaadii mid dhawaaqa xataa daxila ataa aila xataa saxila ilaa uu ka xabiibsamo sawtii codkayga waa bax yani sawtka ayaa abiibsaan dhawaaqay sawtka ayaa xabiibsamay ayuu leeyahay ana allaha bari min mushrikiin rasuul haye qisada ma xasuustaa sheekh qisadaas ma xasuustaan qisadii oo ana bariu mima baria allahu minhu ma xasuustaan away nin reer baadiyeah waxaa weeyaan qur-aanka markay hadda ay ka hadlaan asbaabta oo abulaswad duali iyo ay eh, qawaacid luqa alcarabiya ama naxwada ay u sameeyeen eh, markay ka hadlayaan waxay soo qaataan in nin uu ku daba xirtay reer baadiye ah nin qaari ah qaarigaas marka laxni buu akrinaya ana allaha bariiun a mhm, min almushrikiina warasuulihi ayuu akriyey ilaah weyne subxana wa tacala wuxuu beri ka yahay gaalada iyo mushrikiinta min almushrikiin wa rasuulihi markaasuu dhawaaqay anigana wuxuu ilaahay beri ka noqday beri baan ka ahy macnaheed maxay ta an rasuulka beriaan ka ahy wa marka marka meesha waxaa qaldamay marku intuu ku cadfi lahaa meesha lagu cadfay waxaa wey ana allaha beriiun wuxuu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiisana wuxuu beri ka yahay min almushrikiin intaas ayaa la rabay saas ayaa la rabay ti aydeed ayaa dhici weyday kadib markaas waxay noqotay qawaacid luqa alcarabiya in la samey saas ay leyihin wallahu aclam baabka boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadii waxaa weeyaan waa baabka ayna yusalli rakcatay awaaf labada rakca tawaafka xaguu ku tukanaa qofka waa khalfa maqaami ibraahim hadduu awoodi kara hadduu awoodi karina meel alle meesha kacbada ka mid ah amaba ka mid ah xaramka ayuu ku tukanayaa xadiidka laba kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalaad waa xadiid daciifa qaala alimamu nas abarna yacquub ibrahim addawriqi wa iqatu can yaxya bni saciid alqaطaan can ibni jurayj can kaiir ibnu kaiir alqurashi wa iqa can abi abis kaiir ibn mualib asahmi waa maqbuul can mualib ibnu abi wadaaca alqurashi almaki waa saxaabi jaliila radia allahu tacaala canhu wa ardaah qaala wuxuu yidhi saxaabigaas raytu nabiya nabigaan arka sal slm xiina goortii faraqa uu ka dhammaaday min subuucihi todobadiis dawaaf jaa wuxuu yimid xaashiyat almaaaf meesha lagu dawaafay geeskiis ayuu yimid fasallaa wuxuu tukay ayuu tukaday walaysa baynahu isaga dhexdii mahani wa bayna dawaafayni dawaafiina dadka dawaafa axadun qof u dhexay ma jirin dadka dawaafa ayaa ku beegnaa lidaalika sutra looma baahno qolyaha dhahaan waxyaabaa daliishadaan waxaa ka mid ah marka xarameynka la joogo looma baahno lakiin xadiidka waana daciif waaya xadid laba kun sagaal boqol iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas abarna qota ibn saciid qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyne can amr dinaar qaala wuxuu yidhi camr bn dinaar yacni qaaladaas maya camr bn dinaar maaha can camr bn dinaar qaala yacni ibn cumar yacni ibna cumar cabdullahi ibn cumar wuxuu yidhi camr bn dinaar wuxuu yidhi qaala qaaladaas marka wuxuu ula jeedaa ibna cumar ayuu ula jeedaa ibna cumar wuxuu yidhi qadima rasul lah nabig al sl slm ayaa yimid fataaf bilbeyti beytka ayuu ka dawaafa sabcan toddoba jeer wasalla wuxuu ku tukaday khalfa maqaami maqaam ibrahim gadaashiisa ayuu ku rakcatayn laba raka ayuu ku tukaday wa wuxuu tawaafa bayna safa walmarwati ayuu dawaafay wa qaala wuxuu yidhi laqad kaana waxaa idinkugu sugnaaday lakum adinka fii rasul rasulka sal slm uswatun dayasho xasanatan ee suuban marka nabigeena jidka aad mara mara weeyaan khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum war iga qaata camalkiina iyo nusukiina iyo habkaad u cibaadaysanaysaan xajka gudanaysaan iga qaata waa sidoo kale salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaasoo kale ayuu nabigeena xajkana u yihi calayhi الsalaatu wasalaam waaya baab اlqowli orax ama hadal iyo waxa la dhihi bacda rakcatay aطawaaf markii la awaafa kadib oo mxu labada rakca markii labada rakca oo awaafka la tukada kadib waxaa la dhaha ayuu baabkan u baabaya maxaa lagu qowli baab اlqowli qowl ayuu baabkan u baabaya bacda rakcatay aطawaaf awaafka labadiis rakcood kadib wixii la dhihi ayuu baabkan u baabaya xadidka laba kun sagaal boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadis saxiix qال الإمام qال الإمام النسائي عليه رحمة الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم waa ثقة عن شعيب شعيب waxaa weeya بن leyث السعدي waa ثقة فقيه قال أنبأنا الليث بن سعد waa imamka ree مصر عن بن الهاd يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاd الليثي waa ثقة مكثر عن جعفر بن محمد waa صدوق إمام فقيه عن أبيه أبيس محمد ibn cali ibn xusein ibn ali bn abi talib wa hiqatun faadil can jaabir bn cbdillah radi allahu taala qal jaabir cbdillahi taafa rasul nabiga laga dwaaf bilbeyt sabcan todoba jeer ayuu ku dhawaafay ramala minha alaaan saddex jeer ayuu rucleeyey wamasha arbacan afarna wuu socday uma kadibna qaama wuxuu istaagay cinda almaqaam maqaam ibrahim agtiis ayuu istaagay fasallaa rakcatayn laba rakc ayuu tukaday uma qara wuxuu akhriyey waittakhiduu ka yeeshay min maqaami ibraahimna ibraahim makaano istaagiisi iyo maqaamkiisi musalan in ay ku tukataan warafaca sawtahu codkiisa ayuu kor u qaaday yasmicu naas dadka isagoo maqashiini uma insarafa kadibna waa laabtay fastalama ruknigii amaba xajalaswadkii ayuu marka salaamay yuu taabtay uma dahaba kadib nuudhaqaaqo faqal wuxuu yidhi nabda waxaan ku bilaabina bimaa bada allahu bi hadda sifadii xajka ayaa noola tilmaama la socda sifadii loo godinaya ama cumradii ayaa noola tilmaamaya dawaafkiyaa la sameeyey markuu dawaafka dhammaaday kadibna waxaa loo gudbay in laba ragca la tukada kadib aa loo gudbay marka waxaa weeyaan eh, in eh, safa iyo marwa xagga la aaday nabda waxaan ku bilaabinaa bimaa eh, camal bada'a ku bilaaba bihi isaga allah alla weyne fabada bاsafa ayuu ku bilaabay faraqa calayha wuu koray nacam lagu noqday ahey axsanta axsanta marka zamzamka waay udhe waxay udhexaysaa markii ra labadan ragcad la tukada oo waxa weeyaan eh, dawaaf kadib la tukada oo khalaf maqaam ibrahim lagu tukada nabigana ku tukaday wuxuu aaday marka safa walmarwa intuusa aadin ka hore ayaa ceelka meesha ku oli jiray xitaa ragga qaar ay ku gaareen anoonka soo gaaray isagoo ceelka la geli shek usen kusoo gaara kuso gaartay isagoo la geli kara annaga isagoo la gel aan kuso gaartay hay shuluq waa la geli jaranjaraa laga hoobani kadibna tubooyin ayaa soo boodi waaad dhulkaa la geli tubooyinkaasaad markaad mxuu aad qaar aad ku qabaysatay iyo iska cabtay iyo aduun waxay ahayd meesha marka kadib muddo yar kadib ay marka waxay sameeyeen wixii way soo dhiseen ay soo xireen tubooyinkani meelo kale ay ka bixiyeenba meelkale ka bixiy saaxanka xaramka o dhanba saaxada xaramka o dhanba waxay ka dhigay meelka meel lagu dawaafay ka dhigeen laakiin dhankan oo maqaam ibraahimka dusheeda ah ayaa ceelka ku yaallay macruuf halkaas ku yaallay oo la geli jiray lagu hoban jiray a hadda waa leeyihin tubooyinkaas oo derbiyada ay ku safeen tubooyinkaas a a taas meel way ku yaalaan mogta laakiin ceelka laftirkiisa meesha uu ku yaalla safo iyo marwo intaan la gaarin ka hor ayuu ku yeelaa waalaan ugeli jiri mar dhow maba dherin haddii aad googal gasho ood bir safa bir bir zamzam aad qorto habki adaha iyo kulli taarikhda waad ka heli waad ka heleysaa habka usan ya sheekh may qayb dadka maba badneenba wax xajka imaan jiray aad bay u yaraayeen ha nacam aad bay u yaraayeen waxaad kaga qiyaasanaysaa soomaalida maxaa ka imaan jiray kun ugu badnaan amaba shan boqol kenya sideed boqol hadday ka imaado waa la yaabi jir afka la qabsan jir maantana waxaa ka tegaysa todoba kun sideed kun lix kun marka caalamka saas yurub iyo maraykan maba laga imaan jirin o kale ahayd haddana waad aragta wax ka soo yaacayaan marka dadka aaday u bateen aad bay u bateen dadka waaya baab lqowli erey ayuu baabkan u baab yahay ahay xadiidkan ku jira laftigiisa soo maha xaggeen marayni watakhiduu min maqaami ra musalan warafaca sawtahu codkiisa ay kor uga qaaday warafaca wuxuu kor u qaaday sawtahu codkiisa yusmicu naas dadka isagoo maqashiini uma insarafa kadib markaasuu noqday oo fastalama xajalasad ayuu salaamay uma dahaba wuu tagay waa meesha marka uu muxuu ahaa sheekha nagu baraarujiyey oo ah zamzamka ee alacabi fa qaala wuxuu yidhi nabda waxaan ku bilaabana bima ayaan ku bilaabaynaa camal bada'a allahu bihi alla weyn uu ku bilaabay fabada'a bisafa ayuu ku bilaabay faraqa calayha wuu koray xataa badaa lahu albeyt ilaa kacbada ay ugu muuqdo dafuu dhahay safuu fuulay kacbadii soo aaday marka ilaa kacbadii uu ka arko o xataa badaa ilaa uu kaga muuqdo lahu isaga ama ugu muuqdo lahu albeytu faqaala wuxuu yidhi ثalaثa maraatin laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir saasuu yidhi laa ilaaha ilaa xaq lagu caabud ma jiran ila allah alla weyne mooyane waxda xaaliyo keligii laa shariika wadayna lahu isagoo ma sugna lahu lmulku isagay boqortay u walahu alxamdu mahad o dhan isaga u uu noolayn uu yimid uu dili wahuwa alweyne calaa kulli shayin qadiir saas ya mayadka kan kuma jirto ya sheekhe lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi yumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir midna kuma jiro yaxyu miit mogta mid ay ku jirnaa jir laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir midka hadda oo qofka boqol jeer uu ka akrina oo kale ama tobanka jeer uu ka akrina dubara salawaat yaxyu mid kuma jirta a ah. ah. nacam iyo iyo biyadika alkhayr ya ya sheekh <laughs> intaan gaabanaa ajarkeeyaga wad intaan gaaban aan ka dharagno o wahuwa calaa kuli shayin qadiir fakabara allah alla weyne ayuu marka weyneeyey o allah akbar ayuu yihi xamidahu wuuna mahadi uma kadibna dacaa wuu u ducaystay bimaa duca qudira lahu loo qadaray ood ilaahay uu qadaray uma nazla wuu degay maashiyan xaal yimid socda yani muddo dheer in lagu ducaystay marka marka safar la fuulo muddo dheer ayaa marka cabada loo soo jeeda oo la ducaysani xataa tasawabat ilaa ay kaga e, sugnaato qadamahu labadiis gamadood iyo lugood fii baطni almasiil biyo horeynka gudaheeda meeshaan hadda labada cagaarka udhexaysa wa meel waxay ahayd biyo mareen oo ayay ahayd oo waadi ahaan ay ahayd hadda wixii waa la wada simayo shiminto iyo mutleel ayaa la wada saaray ilaa halkaas uu ka gaar nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam markuu waadigii ku hoobtay fasacaa wuu orday xataa sacidat ilaa ay ka korta qadamahu labadiisa muxuu ahaa gomadood ay ka baxda waadigii uma kadibna mashaa wuu socday xataa aata almarwata ilaa marwa u ka taga nabigana sal slm fasacida fiiha wuu koray uma badaa lahu lbeyt kadibna waxaa u muuqday kacbadii kacbada usoo jeestay faqala wuxuu yihi laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu calى kuli shayin qadiir faina dalika arrinkaas qaala dalika arrinkaas ayuu yidhi alaaa maraat saddex jeer uma kadibna dakar allah alweyne ayuu xusay wasabaxuu alla tasbiixsaday waxamidahu wuu mahadiyey uma dacaa wuxuu ku ducaystay calayha korkeeda isagoo saaran buurti marwa bimaa duca shaa uu doonay allah alla facalaa hada arrinkaas ayuu sameeyey xataa faraqa min awaaf ilaa awaafka uu dhammeeyo meeshaan masalooyin aada muhiim ah oona qiimo badan ayaa ku sugan xajka marka la jooga meel ducooyin in si gooni looga duceysta ay kusoo aroortay waa meelo yaroo kooban ma badna oo nusuusta ay ku cadda waxaa ka mid ah cala asafa wa cala almarwa marka safa la saaran yahay iyo marwo la saaran yahay weliba dikrigaan hadda cad in laga hormariyo kadibna alla aad loo baryo ayaa loo bahan yahy dadka qaar waa aragtay orod ku dhaafaan kulli waana dadka intooda badan marka qodob waa qodobkaas meelaha lagu ducaysana waxaa ka mid ah labada dhagax jamrat alcaqaba alula wathaniya labada marka la tuura ayadana waa lagu duceysanay tan saddexaad may laguma duceysanay marka xagga soo xigta laguma duceysanay waxaa ka mid ah ducaa yowma carafa khayr ducaa ducaa yowma carafa ayaa ka mid ah marka meelo gooni ah oo kooban ayaa jirta oo in nabigeena sala allahu alay slam aada ugu duceystay ay ku caddahay oo muuqato waxaa ka mid marka bayna asafa walmarwa dikrigaana in la xifdiyo aanan la degdegin oo waxaa weeyaan kistoo la jooga kistoo la jooga khayr adduuniya mid aakhira ilahi la weydiiy subxana wa tacaala wax badan ya sheekh may kulli mar kasta mar kasta ha mar kasta soo ma jeed hada mesha wuxuu leeyahay facala hada xataa faraga min awaaf soo ma jeed ilaa awaafku ka baxa kacbada soo adini kacbadaad indhaha ku qabani kasoo joosani laguma daahayn waana iska faaruqo aragta inteeda badan laguma daaha weliba waxay imtixaan noqoni markaad gruub wado ah, gruubka imtixaan wa markaad gruub wado allah yasturwa lidaalika cumro quruxdeeda iyo wanaaggeeda ma iyo xaj keliga adoon islaam wadin oon caruur wadin oon waayeel wadin oon gruub wadin oo cid ku taqaana ayna jirin bas adi kaliga iska dhuma xilligaas marka waxaad xajinaysaa ama cumraysanaysaa wax aynaba caadihin laakiin markaad ilmo jiidaysa oo dumar jiidaysa oo waxaa weeyaan aad dad waayeella jiidaysa oo groub oo aad wadda intaad qaylinood akeekami oo dadka qaar aad war in soo leexda in soo mara aad leedahaa cibaadada dhan ba ay ku dhaafi marka waa wax iska imtixaan laakiin dhanka kalena la socda asna qofka asaga ajar gooni ah oo dadkaasood wadoo dhan oo asaga ku dayanaana ajarkoodan hadduusan ilaahay ka dayacin ama asagana iskaga ciyaarin isna wuu helaya marka dhankaasna jaanibkaas kalena waxaa ku sugan wanaag badan waayahay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna cali ibn xujr wa iqatun xaafid qala xadaana ismaaciil ibn jacfar ibn abi kahiir alansari wa iqatun thabt qaala xadaana jacfar ibn moxamed can abihi abihiis oo muxuu ahay maxamed ibn xusein ibn cabdi abi aaliba can jaabir bn cabdillah radi allahu taala anma ana rasul rasulka sal sl tawaf wuxuu dawaafay sabcan todoba ayuu dawaafay ramana alaaan saddex jeer ayuu rucleeyey wamasha arbacan afarna uu socday uma qara wuxuu akhri watakhiduu min maqaami ibrahim musalan fasallaa sajdatain laba ragc ayuu tukaday wajacala maqaama maqaami ibraahima baynahu wa bayna alkacbata ayuu yeelay uma istalama rukna rukna alyamaaniga ayuu taabtay uu salaamay uma kharaja uu baxay faqala wuxuu yidhi ina asafa uu akhriyey waa abcan ina asafa safa'i walmarwata marwa min shacaa'ir illaah alla shacayrtiisa ay ka mid yihiin fabda'uu ku bilaaba bimaa ku bilaaba badaa ku bilaaba allah alla bihi isaga yani marwo miyaa laga bilaabay safa laga bilaabay maya waxaa laga bilaabayaa safa ilahi baa ku bilaabay subxaana wa tacala saasuu nabigeen sala allahu calayhi waalihi wasalam haahay fabda'uu haahay abda'uu bima bada'a allahu bihina waa muxuu ahay waa riwaayad imaam muslim ku taala oo maxfuud ah haahay alqira'atu fii rakcatay awaaf labada rakco awaafka la dawaafa markaad eh, dawaafta labada ragcod dukani maxaa lagu arin xadid laba kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixtanaad waa xadid saxiixa qaala alimam anasai abarna camr ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu kahiir ibnu dinar alxamsi waa saduq can waliid ibn muslim waxaa weeyaan alqurashi waa iqatu lakinahu kahiir atadliis wataswiya can malik ibnu anas ibn abd alhijra can jacfar ibn mxamed can abihi can jabir bn cabd lah radi allahu tacala anhuma ana rasul slma goortii intaha ilaa maqaami ibraahim u gaaray qara wuxuu akhri watakhidu min ibrahim musalan fa rakcatayn laba raka ayuu tukaday fa qara'a faatixat alkitaab suurat alfaatixa ayuu akhriyey waqul yaa ayuha alkaafiruun ayuu akhriyey waqul huwa allahu axad ayuu akhriyey uma intaa kadib caada wuxuu soo laabtay ila rukni ruknulyamaaniga ayuu usoo laabtay fastalamahu wuu salaamay wuu taabtay uma kharaja ama dhunkaday uma kharaja ila safa safa ayuu aadayey marka waxaa la akhrinaya qul ya alkaafiruun qul huwa allahu axad waa salaada fajr laba ragca oo ka horeysa ya ruknigan la sheega waa xajar aswadka xajar aswadka rukniga waa xajar aswadka ya hadda hadda de nin mujaahid baa ku nin naftiisa la jihaada ummadda kale la jihaada baa ku halis yani culays waxaa ka jira meesha mllahu bi alim xilligan corona lakin waan umayna meesha iska cilo qofka taga ka faidaysan karaa baabu shurb min zamzam biyaha zamzamka in laga cabayu baabkan u baabay xadidka laba kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdanaad wa xadis saxiixa qala aimam aleyh raxmatullah qala akhbarana ziyad ibn ayub albaqhdadi wa iqatun xafid qala xadana ushaym bashiir qala xadaana anba'ana caasim ibnu sulayman axwal wa iqa wa mugiira ibnu maqsim addabi mawlaahum iqatu mutqin xa wuu taxwiilay xadiidka waanba'ana yacquub ibn qala xadana husham bashiir qaala ambana caasim ibnu salmaan axwal can الshacbi caamir mshabiin shacbi weeyaan wa iqatun faadil mashhuur can ibn cabaasi radi allahu taca anhuma ana rasul rasulka a sl slm sharb wuxuu cabay maai zamzama iyuu cabay wa huwa qaa'im xaal huwa isagana qaa'iman uu taagan yahay shekh waa ma ujeeda meesha raadinaysa waatan baabu shurbi cabitaan lacab min zamzama qaa'iman xaal iyo qofkao taagan ayuu baabkan u baab yahay biyaha zamzamka marka taagan in lagu cabo nabigeena ayaa sameeyey alay sl slam marka wax dhib oo kusugan ma lahan laakiin nusuus kale oo badan oo in cabitaanka taagin lagu cabadidaysa ayaa jirto waad garanaysaan xadid laba kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas aleyh raxmatullah akhbarna cali bn xujr qaala anba'ana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can caasim bn suleyman axwal hiqa can shacbi caamir bn sharaxbiil shacbi can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas saqaytu waxaan waraabiyey rasulah ayaan warabiyy sal slm min zamzama biyaha zamzam fashariba wuu cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan dikru khuruuji nebi nabiga bixitaanka usoo baay sheegitaan la sheega ila safa safa usoo baxay min albaabi albaab alladii kaasoo yukhraju minhu laga baxa haddaba amaba laga baxa xilliga ayada oo imaam nasaa uu noolaa sheegitaan la sheegay baabkan baabiy xadika laba kun sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad wa xadiid saxiixa qaala imam nasa alin abarna maxamed bashaar wabundar qaala xadaana maxamed jacfar bundar qaala xadaana shucba can camr bni dinaar qaala wuxuu yidhi camr bni dinaar samictu ibn cumar cbdullahi bn cumar yaquul isagoo lamaa goortii qadima rasulla nabiga u yimid makata magaalada maka aafa bibeyti beytka ayuu ka dawaafay sabcan todoba jeer uma kadibna salla wuxuu ku tukaday khalfa maqaam maqaam ibrahim gadashiis ayuu ku tukaday rakcatain laba rakca uma kharaja wuxuu ka bauu u baxaydha ila safa safa min albaabi albaab aladi albaabkaasoo yukhraju minhu laga baxa fataafa wuu dawaafi safa walmarwa ayuu dawaafay qaala shucbatu wuxuu yidhi oo rawaadika xadiis ka mid ah imaamkii wa akhbarnii ayuub ibnu tamiimata sikhtiyaani wuxuu iiga warramay can camr bn dinar wuxuu iiga warramay an ibni cumar anahu ibni cumar qaal inuu yidhi sunnatun sidaa ayaa sunna inuu yidhi ayuu iga warramay weeyaan baabu dikri safa walmarwa marwo iyo safa in la sheega ah, safa iyo marwo in la sheega ayuu baabkan u baab yahay oo laga sheekeeya xaaladooda iyo sida ay tahay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai sl akhbarna maxamed ilmansuur aljawaaz waa hiqa qaala xaddatana sufyaan ibn can zuhri can curwa qala wuxu curwa bn zubayr qara'tu calaa caaishata ayaan ku dul akhriyey radia allahu tacala canha wa ardaaha ayaan ku dul akhriyey falaa junaaha yaa akhrin curuwa la socdaya falaa junaaha calayhi korkiima ahan an yatawafa an yatawafa inuu dawaaf bihima ayaga inuu dawaafa waxaa weeyaan wax culays oo ku sugan ma lahan maa ubaali waa hadalka yaa dhihi mataqan curwa ayaa dhihi maa ubaali uma abayeelay allaa atuuf inaan dawaafin beynahumaa dhexdooda yani safa iyo marwo dhexdooda inaan muxuu marin inaan mara ma kala jecli sidaa weyaan oo waxba maadaama uu rabbi yidhi falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima inuu maadaama uu yidhi inaan dhawaaf inaan dhawaaf marku isugu ka yimid fa waxay tihi caaisha radia allahu taala andaha bisa maa qulta waxaa tihi ayaa aad u baas lahaday oo aad u xumaaday inamaa in kale maane kaana waxay ahaadeen naasun dad oo min ahli jaahiliyati ahli jaahiliga laa yatuufuuna baynahumaa kacbada masafo iyo marwadha dhexdooda ma dawaafi jirin falamaa goorti kaana alislaamu islaamku uu ahaaday ama yimid wanazla qur'an qur'anku soo degay ilaahay wuxuu yidhi ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illahi ayuu yidhi alaaya fataafa rasulla nabigu u sal slm watufnaa macahu anaga waa la dawaafnay fa sunatan sunna ay ahayd weyaan marka hawshaan aad leedahay uma abiyeela inaan dawaaf inaan dawaafin waxba kama jiraan ayaddana si xun baad u fahamtay ogow saas ayay leedahay umuna caaisha radia allahu tacala an ardaha ma ayadda waa saxwa ee xaraj bay ka dareemi jireen alujaahiriga dembi ay arki jireen in safi mar dhexdooda la maro dembi ay arki jireen kadib nabigan uu sameey dembi maaha marka wax iska cadi marka qofki inuu falaa ina الصفا والmarwata min shacayla faman xaja الbeyta واctamara falaa junaaha calayhi an y inuu marka dawaaf ku sameeyo wax dembi oo kasoo gaara ma lahan weliba waa la isfaray weliba waa rukni min arkaan اxaj wاlcumra ah sidaa weyaan waay xadidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdana soo ma qala imam nas abarnii camr ibn cuثman النasai wa iqat habt qala xadaثana abi aabihiis waxaa weeyaan cuثmaan camr ibn cuثmaan النasai wa iqat habt cuثmaan النasai wey isna qala wuxu yihi xadaثana abi aabihiis waa cuثmaan النasai can shucayb shucayb waxaa weeyaan ibn leyth asacdi inuu yahan umayna wallahu aclam can الzuhri can curwat bn zubayr qala wuxu yhi cur bn zubayr sأltu caaشhata ayaan weydiiyey radi allahu ta anha can qowli اlah qowlka alla ayan wax ka weydiye caza wajal falaa junaaxa calayh an yatafu bihima ayaan wax ka weydiye fawallahi allan ku dhaartee maa maa cala ya saduq miyuu dhahay camar ibn cuثmaan camar ibn cuثmaan soo ma ibn cuثmaan maya maya xadiidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdanaad akhbaranii camar ibn cumaan ma haysaa kaas haye camar ibn cumaan ma haysaa marka xag camar ibn cumaan ibn saciid ibn kaiir haye hore soo annasaa-i maba meesha kuma jirtaba ya <laughs> marka wahmiyaa dhacay culus wahmi culusaa dhacay marka marka saduqu ku sheegay mhm. saduuqda marka ay aabihiina marka muxuu ku sheegay cuثmaan ibn saciid iqu ku sheegay eh, shucayb waxaa weeyaan eh, ibn imleyth shucayb bin abi xamza miya tamaam can zuhri can curwata qala qala wuxuu yihi cumr bn zubayr sa'altu caishata ayaan weydiiyey radia allahu ta anha qowlilah qowlka alla ayaan wax ka weydiiyey caza wajal falaa junaaxa caleyhi an yatafu bihima aayaddaas ayaan wax ka weydiiyey fa wallaahi allaan ku dhaartee maa calaa axadin qof korkii ma ahnin junaaxun dembi anlaa yatuufa inuusan dawaafin bisafa walmarwa saas ayaan ku fasirtani marka inuusan dawaafin dembi maba laga rabo haddii xataa uusan dawaafin dembi korkiis ma ahan qaalat cashatu waxay tihi bisa maa qulta waxaa tihi yaa baaslaada yabna ukhti walaashay wiilkeediiyey oo curwo yaa dhashay asmaa binti abi bakr sidiiq radi allahu tacala canhuma ina hadihi laayata ayadan low kaanat hadday ahaan lahayd kama awaltaa sidaad u fasirtay kaanat waxay ahaan lahayd falaa junaaha calayhi anlaa yatawafa bihima saasay ahaan lahayd walaakinaha iyada ayadan naزlat waxay kusoo degtay fi ansaari ree ansaareed qabla an yuslimu intayn islaamin ka hore kaanuu waxaa yuhiluuna kuwa u dhawaaqo amaba ku xirto limanaat aaaqiya sanamkoodii ayaa manaat aaaqiya la dhihi jiray waxaa weeyaan ayay u xihan jireen oy magaciis ku dhawaaqi jireen markay qolyahan kale leeyihiin labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa lak markaay leeyihiin ayay waxay u dhawaaqi jireen manaat allatii taasoo kaanuu ahan yacbuduuna kuwa caabuda cinda almushallal meesha mushallal la wakaana waxay ahaadeen wakaana waxaa ahaaday man ahalla qofkii u dhawaaqa laha iyada yataxaraj wuxuu dhibsan jiray ood culays u arki jiray an yatuufa biاsafa walmarwa inuu ku dawaafo falama sa'aluu gortay weydiyen rasul rasulka sl slm can dalika arrinkaas anzl allah caza wajal wuxuu soo dejiyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja qofka xajiya albeyta beytka alle aw ictamara ama cumraysa falaa junaaxa dembi caleyhi korkii ahan an yatawafa bima inuu ku dawaafo uma intaa kadib qad sana rasuula nabig alle wuxuu jideeyey calayhi salatu salaam adawaafa in la dawaaf baynahuma dhexdooda oo la maro fa liaxadin qof uma sugna loomana ogola an yatruka inuu ka taga adawaafa dawaaf bihimaa iyaga lagu dawaafo saas ayay umuna caaisha leedahay radia allahu tacala canha ardaha mxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi taalib weyaan an jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anhuma qal jabir bn cabdillahi samictu rasuulka ayaa ka maqlay sal slm xiina goortii kharaja min almasjidi uu masjid alxaraam ka soo baxay wahuwa yuriidu safa safa u dooni wahuwa isagana yaquulu uu leeyahay nabda waxaan ku bilaabaynaa bimaa camal bada allah alweyne uu magaciisa ku bilaaba bihi isaga ina asafa ayaan ku bilaabaynaa abcan xadiidka laba kun sagaal boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasaci abarna yacquub ibrahim الdwرقي qال أنbاna يحyى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد qال xadثني أبي qال xadثna جابر qال وxuu yihi hرج رsuل ل nabga aya صفا u baxay وqال وu نبدأ بma بدأ الله bه ayaan ku bilaabayna ثuma qر وxuu akhri إن الصفا والمروة min شhacيr الlah baabu mowdici alqiyaam cala asafa safada baabu mowdici alqiyaami makaanu istaaga cala safa safa waxaa weeyaan la dul istaaga meeshuu yahay cadayn la caday ayuu baabkan u baabay xaggee lagaga istaagaya safa ama see loo istaagaya mowdica booska laftirkiisa ayaa lagu tilmaamay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai akhbarna yacquub ibrahim adawraqi qala xadaثana yaxya bn sacid alqaطaan qala xadaثana jacfar ibn moxamed qala xadaثana abi qala xadaثana jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sl slm raqaa wuxuu koray cala safa safa ayuu koray xataa idaa nadara ilaa uu ka eegay ila albeyti kacbada kabara allah akbar ayuu allahu akbar allahu akbar allah akbar ayuu yihi weeyaan waayo marka markuu qofka istaago oo safa istaaga dhanka kacbada ayuu soo aadaya uu soo jeesanaya halkaas ayuu istaagaya dhanka xagga kama istaagayo baab اtakبيr calى الsfa safa in takbiirta lala yimaad ayuu baabkan u baabay xadidka kun sagaal boqol iyo labayo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam sacid akhbarna moxamed ibn slmt اmuraadi wlxaadi miskin qira'atan alيh waan asmc wاlafdu lahu can ibni qasim cabdiraحman ibn qasim cutaqi weya ibn qasim qala xadaثani malik can jacfar ibni moxamed can abihi can jaabir ana rasu rasulka sal slm kan rasulkan wuxuu ahaa idaa waqafa markuu ku dul istagaala safa safa yukabiru alaaan saddex jeer ayaa allah ku dhihi jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir yasnacu dalika alaaa maraan saddex jeer saa samayn jiray wayadcu alla ayuu bari jiray wayasnacu cala almarwati marwana mila dalika arrinkaasoo kale ayuu ku samayn jiray nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalem baabu tahliil cala safa towxiid in marka safa la dul taagan tawxiid lala yimaado ayuu baabkan u baabayay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo toddoba iyo saddex iyo toddobaatanaad ah waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai abarna cimraan ibnu yaziid cimraan ibn khaalid ibn yaziid waa saduq qaala ambana shucayb ibnu isxaaq alqurashi wa iqat rumiya bilirjac qaala akhbarnii ibnu jurayd qaala akhbarnii jacfar ibnu moxamed anahu samica abaahu yuxadiu anahu samica jaabir bn cabdilah radi allahu tacala canhuma can xajati nebiy nabiga xajis sal slem uma intaa kadib hadalka yaa wata waa jaabir ibnu cabdilah ayaa ka hadlay xajka nabigeena sal slem uma kadibna waqafa nebiyu nabigeena wuxuu ku dul istaagay cala safa safa ayuu ku dul istaagay yuhalilu isagoo tawxiisanay allah alla caza wajal alla waxidi wayadcuu ducaysana beyna dalika intaa intuu dhexaysana ayuu nabigeena ku dul istaagay sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaa waxaa ku gabagaboobay galabta cashirkii shan iyo afartanaad ee kitaabka boqol kadib boqol iyo shan iyo afartanaad ee kitaabka sunan annasaa waa inoo beri in sha allah tabarak watacaala todobada ama halka saaco subaxnimo hada wallahu aclam w sala allah waslm cala abdi rasuuli mustafa